wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii soddon iyo lixaad ee ka mid ah min annubda zakiya fi alqawaacid alasliya waxaynu ku soo jiray qiyaaskii arkaantiisii baynu soo maray iyo rugni walba shardigiisa kadibna sheekh wuxuu u gudbay masaalik اlcila cilada waxa lagu soo saaro duruqda iyo wadooyinka aad ku ogaanayso shaygan inuu cillo u yahay xugumka hebel ah wuxuu inagu qaybiyey saddex dariiq annasu waاlijmaacu wاlistinbaad ijmaacu warkiisu waa iska kooban yahay haddii mar hadday cillada lagu ogaado biijmaacin asalka ay isagay ku timid ee lagu ijmaacay inay cillo u tahay baa furuucda lamidka midka ah looga qiyaas qaadan cilladu hadday binas ku timaadana oo bikitaabin aw sunna lagu caddeeyo ciladana waa inaga soo maray inay u qaybsanto saddex qaybood nasku inuu noqdo sariix iyo inuu yahay daahir iyo in iimaa watambiih uu yahay alimaa watambihna waxaynu ku soo marray khulaasadu inay tahay cilada ayaa waxaa laga fahmayaa min allafdi ka luzuum ahaan baa looga fahmayaa laakiin adawaad ama siiqo min siiqa tacliil meesha kuma jirto siyaaqa hadalka qaabku u socday waxaad ka fahmaysaa cilayn marka wa dalaalat lafdi cala atacliili luzuuman iltizaaman buu kugu tusahayaa laa dalaala luqawiya wadciya kuguma tusahayo kadibna masaaligdi kale asabr wataqsiim baynu soo maray haddana almunaasaba ayaa inoo dambaysay abxaadteedii waxaa u dambeeyey inuu sheekhu u qaybiyey munaasibka lafdiga munaasibku inuu noqon karo mar daruuri marna xaaji marna taxsiini waxaan ku joogsannay ataxsiini taxsiinigu waa wasfi ama cillo munaasib u ah in axkaam lagu xidho oo la ilaaliyo la dhowro xukumka haddaan lagu xidhinna ummaddu way u dhib mudan dhibaatay kala kulmi cafwan u dhib mudan u baabi rabaa waa un gobannimadii iyo makaarimul akhlaaq unbaa dhaawac gaadhayaa mooyee waa laga dhaqmi karaa wataxsiiniyu maa laa yunaafi qawaacid asharci maslaxada taxsiiniga ah ee wax bilaysa ee qurxunaysa waxay bishaay oo qurxisaa labadii ka horraysay maslaxada xaajiyada ah iyo midda daruuriga ah waa maa laa yunaafi qawaacid asharci sharciga qawaaciddiisa maslaxo aan ka hor imanaynin weeye maca munaasabati weliba asagoo u cunama in la tixgeliyo axkaamna lagu xidho ka salbi اlcabdi اlmuslimi alshahaadata wاlwilaayata biاlأwlى maalan in addoonka muslimka ah loo diido ashahaada inuu markhaati furo oo marag uu furo iyo walwilaayata inuu wilaayo qaado qaadi noqdo maalan uu noqdo xaakim uu noqdo madaxweyne muslimiin ama wilaayatu nikaaxba uu qaado bilowlaa si ka mudan tii shahaadada wilaayadii shahaadada de waxaa kale xoog badan wey labada mansib labada darajo darajada ee wilaayada ayaa ka saraysa midda shahaadada maxaa loogu diiday inuu labadaa xil qaato liinxiطaaطihi ka hoosmarkiisa addoonku uu ka hoosmaray caadatan uu ka hooseeyo min martabati اlxuri hadda in la yidhaahdo addoonku xilalkan soo socda ma qaban karo waali ma noqon karo xaakim ma noqon karo qaadi ma noqon karo makhraati ma furi karo la yidhaahdo marka saa loo eego wax laga didahaya ma ah oo qawaacidu shariica ma diideyso oo shariicadu usuusheeda waxay keenaysaa dadka in la kala fadilay cuquul caqli lagu kala fadilay cilmi lagu kala fadilay raas lagu kala fadilo haddee carab iyo cajam isku meeqaan isku darajo ma ah rag iyo dumarkii baan sinnayn kii caqliga lahaa ee kaan lahayn baan sinnayn shareecada waa la kala qaaday marka in la yidhahda nin yahow ah hawshaan hawshaadi ma aha xilkanna kuma cunnamo waxay shareecadu hadda qawaaciddeedu ay diidayso ma aha ayib macnahaasuu sheekhu u dooday lianna sharaf sharafa alwilaaya waashahaada laa tunaasibu alcubuudiya mar asagaa la eegahayaayo waa addoon sayid u shaqeeya oo ku mashquulsan hawshiisii iyo sayidka wuxuu u qaban lahaa sidee marka muslimiin oogu shaqay oo qaadi oogu noqon oo madaxweyne oogu noqon oo xil u gudan kara shaqadiibaa dayacmaysa hawshiibaa baylaha noqonaysa midda kale haddii markhaati la yidhaahdo muxuu ahaa ka ninkii lagu marakacayo cudhi war addoonkan anugu maba aqaane ma addoon baanu anugu hadda markhaati ugu furahaya xogow waaba laga didayaa caadatan ayb marka sharafta waa inaga soo maray in ciladu ay noqon karto curfi mutanid ah acraafta bini aadamkuna isku meeqaan ma aha xorka iyo addoonku marka taasuu ku miaaliyay sheekhu waxaa la mid ah taxriimu اlqaaduraat waxyaabaha wasakda ah nijaasaadka in layska dahiro o layska nadiifiyo waa min almuxasinaat waa masaalixda in la dhowray la ilaaliya ay wanaagsan tahay laakiin daruurana ma aha xaajar adagna kuma xidho haddaan hadda kaadida la yska la yidhaahdo oo saxarada layska yska la yidhaahdo innagoo urayno baan iska noolaanaynaa geel iyo loduba waa iska socdaan iskamana nadiifiya waa nool yihiin laakiin waxaa in laga sariigto oo laysnadiifiyo oo tahaarada lagu dadaalo waa maxay waxay bishaa oo qurxisaa nolosha iyo qurxinaysa marka sidaasay waa xaan calaa makaarim اlakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan in la ilaaliyo la dhowro ayaa loo jiideeyey aan iskaga tagne wاlmunaasabaةu ima an yuctabara fiiha binasin aw ijmaacin waa meesha aynu lahayn markaad caqli iyo caado ku ogaato ama dhaqan ku ogaato wasfigan iyo tilmaantan inay munaasib u tahay xukm in lagu xidho munaasabadaa keliyaed caqligaada ku ogaato lagu kaaftoomi mahayo wailaa waxay noqon wadcu sharcin bira'yi اlmujarad in sharci lagu dejiyo aragti iyo waxay ila tahay qayaxan oo mutaxan marka adigii ibliis baa isku baab noqon fuqahadu marka taa ma ogolo waxay rabaan weliba bacdamaa uu wasfigu munaasib u noqday in la tixgeliyo axkaamna lagu xidho oo la dhowro haddana waa in la helo daliil u marati kacahayo wasfiga in la tixgeliyo si guud ama si gaar ahaaneed wاlmunaasabatu wasfigii munaasabka ahaa ima an yuctabara waa in la tixgeliya mid umuu noqonayaa fiiha munaasabada in la tixgeliyo binasin min kitaabin aw sunna aw ijmaacin ama ijmaac waxaa laga yaabaa ardaygu inuu ku khaldamo tii horeen soo marray tan maxaa u dhexeeya ciladii ciladii lagu ogaanaya bimasaalik اliimaa waاtanbiih ama naskii daahirka ahaa ama naskii sariixa ahaa cilada waxaa u markhaatikacahayeyna sariixa ama daahira ama ishaaro iyo farfiiqid bayd soo marteen halkana waxaa la yidhi kii xataa munaasabadii mustanbadada ahayd iyo ciladii mustanbadada waa inuu markhaati kaco tixgelinteedu nas iyo ijmaac labadaa ictibaar ku isku khaldin kan waxaa loo jeedaa waxaa looga jeeda waa maxay waa in ciladaani meelo kale furuuc lagu xidhay an tarida furuucun fi sharicati calaa wafqihi baa loo jeedaa ma helaysid lama hayo aayad odhanaysa waxaan waa cilo lama helayo xadiid odhanaya waxan waa cilo lama hayo maalan ijmaac lama hayo ishaare iyo tanbiih midna lama hayo laakiin waxaa la hayaa meel kale iyo furuuc kale iyo masaa'il kaleo diinta ka mida ah, wasfiganoo axkaam lagu xidhay inaad fahanteen baan u malay marka wasfigan maadaama meelo kaleba furuuc sharci a ah lagu xidhataa taamacnaheeda waxaa weeye furuucdaani waxay u makhrati kacaysaa wasfigan inuu muctabar yahay oo sharcigu tixgeliyey marka halkan iyo halkaa hasku khaldina labadaas aad baa loogu wareeraa ayadaaba inoo cadaan doonta marka wuxuu u qaybiyey sheekhu afar nooc baa meesha ka yimid ima an yuctabara fiiha binasin aw ijmaacin maxaa la ixtixgelinayaa caynu اlwasfi fi cayni اlxukmi wayusama almuahiru muahir baa lagu magaa awil muahira waxaad tidhaahdaba aw jinsuhu fii jinsihi aw caynuhu fii jinsihi aw ilcaksu fatusama aلثalaaثa almulaa'im waa usuul fiqi marka la marhayo waa meesha ugu dhib badan masaladan iyo hal masalo idiin dhimanoo la yidhahdo qiyaas shabah labadaasaa u adag qawaadixda ayagu waa iska dhibyar yihiin haddaad doonto iskagaba tago wax badan kuma xidho marka la marayo usuul fiqiga maxaa yeele cilmi gooni oo cilmuljadal la yidhaahdo ama adaab albaxi walmunadara loo yaqaan ayaa loo gunto asagoo lagaga hadla mar haddii la yidhi markaan laba tilaba meeshan yaalla midda koobaad wasfigaani aad caqli iyo caadiya dhaqan ahaan ku fahantay inuu munaasib yahay in axkaam lagu xidho fahankaada iyo dareenkaa basa waxba kuma xidhnee waxaa loo baahan yahay tilaabo labaad in la helo waa in la helo wasfigan iyo tilmaantan iyo ciladan oo meelo kale shareecadu ay masaa'il ku xidhay meelo kale ayadoo nusuustaa kale aysan lahayn waa cillo waxaan aysan lahayn waa cillo ayib maxay haddii nas u yimaado caddaynaya waa cilla mansuusay noqonaysa cilla mansuusay isku bedele mustanbata ma ah ayib marka shahaadat اlfuruuc waa in la helo munaasabaduna ay ku caddaato bilcaqli waxalaad soo marteenoo wuxuu ku yidhi an yakuuna alwasfu lahu mulaa'amaة liafcaali اlcuqalaa'i caadatan mulaa'amada keliya kuguma filo laabudda min shahaadaةi اlfuruuci lidalika almulaa'im furuucdii shareecadu waa inay u makhraati kacdo makhraati kacu marka wuxuu noqday afar qaybood afar buu sheekhu kaaga dhigay maalan wasfigan tilmaantan qudhigeeda ayaa waxaad aragtay xugum isagoo lagu xidhahayo xukumkaa laftirkiisaad rabtaa meel kale inaad dhigto xukumkii meeshaa la dhigay ciladan hadda aad leedahay waa cilana ciladan laftirkeedana xukumkeeda ku xidhan baad aragtay marka xukum kalaad meel kala saaraysaa marka caynulwasfi fii caynilxukm baa la ydhahda waa cilo mucayana oo xukum mucayana lagu xidhay fii mowdicin min ashariica xukumkii qudhigiisaad soo qaadi meel kale iyo farac aad saari waxaad dhahaysaa cilladii kaas ayuu asna ku cillaysan yahay oo maxaa u daliila waxaa u daliila kow waa wasfi munaasib u ah caqlan wa caadatan in axkaam lagu xidho oo la ilaaliyo la tixgeliya labo masaladaa hore ayaa xukumkaa lagu xidhay marka xidhidda xukumkaa lagu xidhay la siiyey sharcigu waa maxay waxay ka dhigan tahay wasfigaa inuu kaga maqhraati kacay inuu cillo yahay annagaa ku xidhayaa xukumka marka hadduu xukumku mucayan yahay cilladuna mucayano tahay waxaa loo yaqaanaa ictibaaru cayni اlwasfi ay cayni اlcila cilladu qudhigeedu oo la tixgeliyo fii cayni اlxukmi ay fii nafsi hada اlxukmi wayusamaa marka waxaa lagu magacaaba wasfiga sidaa helay ee tilmaantaa helay almu'ahir baa la yidhahda raadeeye saameeyo axkaamta dhaliya miaaluhu waxaad tidhi maalan masu dakari hayrika yunqidu اlwudu baa tidhi ruux kale xubnkii haddaad taabato kaada u kaadi ruux kale xubinkii wiilkii yaraa aad kaadida ka dhaqaysay iyo ay ama ruux kale aad xubinkiisii taabato weysadu wuu burin baan ku idhi ma daliil baad i tidhi qiyaasan calaa man masa dakarahu baad tidhi qiyaasan calaa man masa dakarahu ruuxii dakarkiisa taabtana oga qiyaas qaataa tidhi wuxuu ku yidhi masu dakari bixaddi daatihi inuu yahay wasfi muctabara ah oo axkaam lagu xidhay maxaad u haysaa meeshan horta cawrada waa meel yar khatar ah in la taabto sidaba in laga fogaado way fiican tahay sharcigan waxbuu asturaa waana kinahayaa meeshan gacanta lala aaday rabbi haddana lala hor istaaga iyadoon laga weysaysanin maba quruxsano horta caqlan baad tidhi war caqli beso socon maysa maxaa u maqhraati kacay in masigu uu yahay wasfi muctabara ah waxaa tiri qowlu sal l slm man masa dakarahu falyatawada idan maxaan haynaa hadda caynu waa maxay waa almasu caynu waa maxay waa annaqdu xukunka aan rabno een saarayno man masa dakara hayrihi muxuu yahay waa intiqaadu lwuduui soo maaha ninkii asagu kiisa iska taabtayna intiqaad lwuduu xukunka xukun mucayanoo isku mida ma yahay idan cayn اlxukmi saasaa loo yahy xukumkaan u raadinayna faracan qudhigiisi baa meel kale aan ku haynaa marka waa cayn اlxukmi wasfiga hadda wax ku cadlaysana waa maxay waa masu dakari hayrika almasu huna wاlmasu huna masun wa masun naqdun wa naqdun waa maxay waa ictibaaru cayn اlwaصfi fii cayn اlxukmi inaad fahanteen baan u malayn waxaa looga jeedo ayib e, taasi waxaa loo yaqaanaa almuair baa kaa la yidhahdaa ciladu mar walbay khaas noqotoy mucayano noqoto cilalka kale way ka oog badan way ka xoog badan tahay ayib taasi waa dhammaatay almuair maxaa loo yidhi liannahu ahara bidaatihi fii xukmi buu ta'iiriyey oo man masa dakarahu falyatawada ah waxaan leenahay wahunaa yuair man masa dakara hayrihi falyatawada qiyaasan ayb idan miaalkaas iyo amilo badanba waa keenaan dhibba ma laha waxay kale ku miaaliyaan gabadha yaree sakiirada ah wilaayadeedii iyadoon raalli ahayn ama aan rabin in aabbaheed iyo awowgeed ay meherin karaan baa laga niqaasha waxaad tidhi marka way bannaan tahay qiyaasan calaa wilaayati lmaal qiyaasan calaa wilaayat اlmaal cilada aad labada meelood wax ku xidhayso waa cila waaxida waa aلصiqar cayn اlwaصfi gabadha maxaa weli loogu noqonoo ninkeed nimaysan rabin iyo mid ay rabtaba loogu meherin oo taladeeda loola wareeg waa liصiqariha baad jiri xoolaheeda maxaa loo maamuli oo aabbaheed u maamuli waa liصiqariha cilada adu wato waa maxay waa cila waaxida mucayana ma tamise ma idan xukunku u imow waa wilaayat huna wa wilaayat huna wilaayat fi اlmaal wa wilaayat fi الnikaax cayn اlxukmi waa alwilaaya cayn اlwaصfina waa aلصiqar waa aلصiqar inay nikaax iyo kala noqdaan iyo maal waaba la rabaa waa inay asalka iyo farcu kala duwanaadaan haddii kale mutamaahileen bay noqonayaan hadda soo masu dakari kayrika iyo masu dakarika haddaan farci asalku aysan kala duwanayn qiyaas meesha maba yaallo waa qasab inay kala duwanaadaan muuqaalka magaca waa inay laba kala shay noqdaan markaasaa midkood kale ilxaaqinaynaa bijaamic اlcilla haddii uu ku yidhahdo wadaadow in ruuxaan isku fillayn ee asagu aan isku fillayn mas-uul laga noqdo wasfiga xaggee sharciga ugu raati kacay wabtalu yataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum maxaan ka fahn hadday isku filaadaanna xoolaha log haddii kalena ha laga xajiyo xoola yaan la khasaarin yaa keenay waa yaraantii iyo yaraantii baa keentay in mas-uul lagaa noqdo idan kownu siqar uu yahay wasfan muctabaran waxaan ku haynaa fii baabi اlyataama iyo howlaheedi kadalika waxaan leenahay fi wilaayat nikaxna waa la mid ka waxaa leeyahay marka ictibaaru cayn اlwasfi fii nafsi اlxukmi aw fii cayn اlxukm waxaa tidhahdaba muairkaasaa loo yaqaana aw jinsuhu fii jinsihi jinsuhas waa maxay tilmaan guud waa cilo guud jinsigu huna nawc baa looga jeedaa awsaaftu waxay leedahay jinsi baciida iyo caynulwasfi oo ka u dambeeya iyo mutawasit yacni kownhu uu yahay shaygu wasfi waa wax guud inuu manaad yahay waa ka hooseeya in cille heblo oo iskaara ama muxuu ahaaye siqara ama masi ana way ka sii hoosaysaa axkaamtu jinsi iyo nooc iyo acyaan bay leedahay kownhu shaygan uu xugum yahay waa jinsi guud xukumku wuxuu noqon karaa xugum takliifi ah mid wadci ah wuxuu noqon karaa hoos markii loo sii dego waajib sunno mubaax karaaho buu noqon karaa hoos haddii loo sii dego shardi iyo asbaab iyo waxaad soo marteen mawaanic axkaamtu waxay leedahay jinsi iyo cayn iyo nooc dhaxda ah noole markaad xayawaan tidhahda waa lagu wada jiraa kadib insaan baad waa lasoo insaankii waa sii qaybsami rag iyo dumar raggii laftikooda sii kala baxaaya waayeel iyo caruur waa lasii qaybsami soo maa sidaasoo kale axkaamtuna isu daba taallaa cilalkuna u kala caamsan yihiin u kala khaasan yihiin tii baa laga hadlaya wa ima an yuclama in lagu ogaado binasin aw ijmaacin ictibaaru jinsi اlwasfi fii jinsi اlxukmi waxaan maraynaa jinsuhu fii jinsi baad ada maraysaa ictibaaru jinsi اlwasfi fii jinsi اlxukmi waxay ku miaaliyaan maalan waxaad sunnada waxaa ku yimid gabadha xaa'idada in aan salaaddii soo qadaynaynin laakiin soonka ay soo qadayn waaad waxaad tidhi maalan cilada u soo qadayn ladahay soonka eh, cafwan salaada waxaa weeye waa limashaqati takraar bil dhan oo gabadhu ay iska fadhiday toddoba maalmood ama toban beri ama labayo toban beri wixii ku dhaafee salaad ay soo qadle mashaqaa ku jirta mashaqatu takraar ama almashaqa sharcigu si guud buu u tixgeliyey ma tamiso wma jacala calaykum fi diini min xaraj meeshii dhibaato ku timaada in wax la fududeeyo shareecadu si guud ma oga ognahay isma ogin axaadiistaa ku badan qur-aankaa caddeeyey ijmaac baa ku yimid in mashaqaadku marar badan ay axkaamta riddo ama ay fududayso marka ictibaaru jinsi اlwasfi waa maxay kownu lmashaqati aw ilxaraji si guud uu cilo noqdo oo axkaam lagu xidho si guud baan u ognahay kadibna waxaad tidhi waa ictibaar jinsu اlxukmi waa maxay waa atakfiif in gabadha wax laga fududeeyo waa takfiifkii baad ka dhigtay in mashaqaadku takfiif keenaanna waa muctabar min xayu اlcumuum si guud bay mashaqaadku inay takfiif keenaan ayaad shareecada ugu sugnaatay cafwan in xukumkiina takfiif baad marka ka dhigaysa takfiif jinsu اlxaraji waa muctabar jinsu اlxaraj jins اlmashaqaat waa muctabar inuu axkaamta rido ama khafiifiyo idan marka waxaad leedahay gabadhu waxaa weeye qiyaasan cala almusaafir sida musaafirkaba ay jins اlxaraj wax oga fududeeyey iyo mashaqadu wax oga riday yaa gabadhuna mashaqada takraarku ay ka riday qadihii salaada laakiin hadda takfiifka loo sameeyey xaa'ido iyo takfiifka loo sameeyey musaafir isku mid ma ah isku mid tii hore soo martayna caynulwasfi iyo caynulxukmi ah isku mid bay ahayd masi iyo masi iyo muxuu ahaa intiqaad lwudu huna waa maxay waa fududayn marka la joogo fii xaqi اlxaa'id ka duwan fududayntii laga fududeeyey fii xaqi اlmusaafir xarajka iyo mashaqada ay la kulmayso xaa'ido fii qadaa'i salaa iyo xarajka uu la kulmahayo musaafir fii itmaami الsalawaat fi safar waa xaraj kala duwan waa mashaqaad kala duwan laakiin si guud baad leedahay huna takfiifun wa hunaaka mashaqa mashaqo guud baad fiirin iyo takfiif guud marka waa ictibaaru jinsi اlwaصfi oo ah almashaqa wاlxaraj fii jinsi اlxukmi oo takfiifka ah laakiin waa labay kale yihiinoo musaafirku salaado dhan lagama ridina maxaa laga gooyey rakacaad xaa'idana salaado dhan baa laga tuuray marka waxay soo wada galeen fududayn horta ma jirtaa baad leedahay fududayntu waa jinsi guud ee isoo qabo xaraj guudna ma jiraa ha waa jiraa marka waa ictibaaru jinsin fii jinsin inaad fahanteen barobale inahaasaa looga jeeda aw ictibaaru caynihi cayni اlwasfi fii jinsihi jinsi اlxukmi tan waa maxay waxaan haynaa ciladan oo si mucayana loo bardhabay oo xukm loogu xidhay waa caynuhu caynu اlwasfi fii jinsihi jins اlxukmi xukunkaa marka guud ciladuna waa mucayano waxay ku miaaliyeen tiyaada aan soo maray oo kale un kaba dhig ahayiba sagiira gabadh yaroo garoob ah waa sagiiro weli aan qaan gaadhin wamaca daalika intii la guursado loo galmado haddana la furay marka waa hayibo idan ahayiba sagiira y waxaad tidhi weli baa loo noqon karaa qiyaasan calaa wilaayat اlmaal calaa wilaayat اlmaal hadda wilaayat اlmaal iyo wilaayat nikaaxi hunaa marka la fiiriyo ciladu waa cila mucayana waa asikar waa cayn اlwasfi waa sikar garoob yar weeye lisakarihaabaa weli loogu noqon xagga marka maalkii la joogay iyo badankeedii in la dar yeelaba xoolaheedina loo maamulana lisakarihi baa loogu maamulayay cilaة اlxukmi fi الnikaax iyo cilaة اlxukmi fi siyaasaة اlamwaal waa maxay waa cila waaxida oo ah mucayana asikar asikar wax qaybsamo ma aha jinsi ma aha laakiin xukumka ay dhalinayso labada meeloodba waa maxay way kala duwan tahay wilaayatu badan marka oo marka wilaayada laga tago oo la fiiriyo mowduucay ku imanayso niman baa qaabka ku miaaliya waxaase igala fiican in lagu miaaliyo tqdiim اlأkh الshaqيiq waxay leeyihiin huna waa wilaayatu calaa maal iyo badan baa mas-uul laga yahay nikaaxana mas-uuliyad iyo xil kalaa la qaadahaya waa laba kala nooc noocwilaaya kala duwan dhankaasay ka fiiriyeen laakiin markaynu soo marayna cayn اlwaصf fi cayn اlxukmi ayay miaalkaa keeneen marka kan waxaa ka fiican inaad tidhaahdo waa akha shaqiiqa ah fii baabi اlmiiraah iyo akhli aaba kee la hormariya waa shaqiiq shaqiiqaa la hormariya cilladu maxay tahay waa ukhuwo ukhuwada akha shaqiiqa ka xoog badan akha liaabka ah waa yahay idan waxaan haynaa ukhuwo oo la ictibaariyey fii masأalaة اlmiiraaث ukhuwo oo la ictibaariyey biالnas wاlijmac fii masأalaة اlmiiraaث waxaan leenahay marka kadaalika walaal liab ah iyo mid liabaweyna hadday isku qabtaan ninkii dhintay walaalkood ahaa magtiisa anaa bixin hadduu dhintana anaa ku tukan anaa buddigii haadbahaadka ciwaan kaaxigaa isku qabtaan oo tidhaahdo sida akha shaqiiqa loogu hormariyey fii baabi almiiraah cala akhi liab looga hormariyey huna salaada janaasadiisa dhaqidiisa budhigiisa iyo dankiisa iyo didiisa bixinteeda dhiiggiisa iyo dheebtiisa qaadashadiisa waxaa la hormarinhayaa alakhu shaqiiq baa jiri hadda maxaynu haynaa cilladu waa cilo waaxida oo waa maxay waa alukhuwa ukhuwo kale xoog badan fii baalmiraadna walaalnimadeeda kaa xoog badnayd haddana weli walaalnimadaydu way kaa xoog badan tahay waa ukhuwa qawiya ama waxaa tidhaha waa imtisaaju nasabayn nasabka xaggoo iyo agga aabbaba waan ku dheera ninkan an aan la wadaag aduguna hal nasab baad la wadaagta ukhuwadibaa weli taagan marka waa caynulwasfi alukhuwa laakiin xukumka hadda faraca iyo asalka la raba in laisku xidho waa maxay waa taqdiimun fii baabi almiiraai iyo taqdiimun fii baabi اdiyaati wاsalaati waa hawlo kale jinsu taqdiim baan ku dheganahay jinsi taqdiim kala horumarin aan isku nooc ahayn aan isku mid ahayn aan isku masaail ahayn aan isku maxal ahayn baan haynaa marka jinsu taqdiim baa meesha ku jira ciladuna waa cila waaxido mucayana waa maxay alukhuwa miaalkaasi adugu yaaroon marka caynulwasfi waa alukhuwa xukumkuna waa jinsu taqdiim taqdiimun hunaa wa taqdiimun hunaak laakiin waa laba kala taqdiimo isku noocna ahayn isku baabna ahayn kala duwan hada fi salaa wa fii mxuu ahaaye inaad diyadi adiya iyo w la halmaala wey iyo budigid iyo dhaqid iyo hawlahaas horaanna xoolaa la qaybsanayay oo baab dhaxal baa la joogay marka jinsi bay taqdiimka hadda ka soo qaadeen dhibba ma laha aw ilcas casu waa maxay ti hadda kala hormari waa maxay waa ictibaaru jinsu اlwaصfi fii cayni اlxukmi ilaa hadda waxaad soo marteen ictibaaru cayni اlwasfi fii jinsi اlxukmi kala bedel waa ictibaaru jinsi اlcayn cafwan jinsi اlwasfi fii cayni اlxukmi fii cayni اlxukmi aanu dhahanoo miaal bay keeneen oo waxay yidhahdeen wadaaduhu markay rabaan inay fududeeyaan waa maalan aljamcu bayna الsalaatayni lilmaطar aan ka soo qaadna axaadiista ku timid inaysan asixin bay dheh si bal wax loo fahmo ila maqsuudku waa miaalini taswiir weeye ayib waxaa tihi marka waxaa bannaan salaadaha in loo jamciyo ruksat اljamci bayna الsalaatayn lilmaطar qiyaasa calى ruksat اljamci lilmusaafir musaafir muxuu jamcin jiray salaadaha ruuxii roob qabtayna waa jamcin karaa xukumka haddaan hayno waa maxay maxaan haynay jinsu اlwaصfi fii cayni اlxukmi xukumku waa maxay xukumku hadda waa maxay waa ruksat اljamci bay leeyihiin waa xukum mucayan ah ruksat اljamci aljamcu bayna الsalaatayn waa xukum mucayan maya mise maa salaada in la jamciyo waa xukum mucayan ah oon kala duwanayn oon qaybsamin waa salaadihii uu musaafir jamcin jiray ba annaguna lilmaطari u jamcinaynaa ruksat اljamci waa maxay waa waa xukun mucayana laakiin waصfigu waa maxay waa jinsi hadda waصfigu waa jinsi o waxaad leedahay jinsu اlxaraj ruuxa roobku hayana mashaquu la kulmahayaa haddii ceshihii uu baxo maqhribkii tago haddana soo noqdo mashaquu la kulmaya musaafirkuna mashaqo laakiin mashaqaة اlmusaafir iyo mashaqaة اlmuqiim alxaadir liajli maqdar isku mid ma aha isku mashaqo ma aha jins ulxaraj baa markaasi la ictibaariyey jinsulmashaqa jinsulxaraj dhibaato guud baa la tixgelinaya laakiin xukunku waa mucayano waa jamcun wa jamcun marka miaalkaas adugu ku miaaliyaan aan iskaga tagno insha allahu tacaala muhimaddu waxaa looga jeeda fatusama alaaثa almulaa'im baa la yidhaha waa wasfi u cunama waafaqsan sidii sharciga laga bartay awsaaf quruxsan oo caqligu biniadamku qaadan karo dadkuna ay fahmi karaan baa la yaqaana axkaam in lagu xidho idan jinsun fii jinsin caynun fii jinsin jinsun fii cayn iyo caynun fii cayn imisay noqdeen afartaas ictibaar midna waxaa la yidhaha saddexna waxaa la mulaa'im un mulaaimkii muairka ka xoog badan muairka xoog badan kaasu wuxuu ahaa xukm muxadad ah bicilatin muxadada ah. marna waa maxay cillo guud iyo axkaam guud oo jinsun fii jinsin marna muxuu ahaa cila mucayana oo jinsul axkaam lagu xidhay marna waa maxay xukm mucayan oo axkaam guud lagu xidhay mar walbay cilladu baahado way tabar yaraysaa mar walbay aruurtana way xoog badataa saasaa lagu yidhi caynulxukmi cayn fi cayn waa ka xoog badan kuwa kale wamaal aan iskaga tagn waba yaadinku wareerin wamaal laa yuctabar muhimadda waxaa weeye aad meesha kala baxayso fahanka keliyaad fahanta wasfiga inuu munaasib u yahay axkaam in lagu xidho maa yakfi waa inaan helo shahaadatu shaarici lahu ima ka jinsin aw ka cayn khulaasadu waa intaa waa inaan helo furuuc shareecada ka midoo lagu xidhay wasfigan imaa si mucayana loogu xidhay waa imaa si guud labadaa rugni marka ayaad cilla ku xidhaysa haddii kale shareecada in lagu tuntaa ka soo bodaysa wamaa laa yuctabaru fiihi shayun min dalika wasfiga aan wax u makhraati kacay uusan jirin si guud iyo si gaar ahaaneed laba mid weeye in ulqiya haddii loo helo adilad tuurtaba falaa yucallam marku waa maslaxadii muhdara loo yaqaan wasfi baanu helay munaasib oo in axkaam lagu xidho mahraatina waa u weynay laa makhraati e, mucayana walaa makhraati guud midnaba ma hayno furuuc guudo u makhraati kacda iyo farci khaas u makhraat midna lama hayo waad fiirinaysaa adilada shareecada marka la fiiriyo ma diidaysaa wasfiga mise ma diidayso ma tuuraysaa mise ma tuurayso in ulqiya haddii shareecadu ay tuurtay falaa yucallalu bihi waxba laguma cileeyo miaaluhu waa almaslaxa almuhdara waxay ku miaaleen usuuliyiintu wadaadkii maalig ardaygiisa yaxya bnu yaxya ibnu kaiir alleyti faqihu landalus markuu intuu maalig cilmiga ka bartay uu andalus aaday horana maqribi buu ahaa cafwan wuxuu ahaa ree danju ahaa marka wadaadkii khaliifka ah amuwiga cabdiraxmaan ayaa maalin ramadaana addoontiisoo quruxsan uu jeclaa u galmooday fuqaadiibu iskugu yeedhay hawshii baa ku adkaatay wuxuu hi fuqahoy bal ii fatwooda fuqahadii oo dhan oo fadhida yaxyaa farta taagtay wuxuuhi yaa amiir almu'miniin waxaa waajib kugu ah inaad laba bilood oo xidhiira soonto laba bilood oo xidhiidha ah inaad soonto fuqahadii kale oo dhan way xushooday inay sheekh hadalka ku celiyaan way arkeen fatwadan inay khilaafsan tahay calaa madhab maalik khilaafsan tahay ama tartiibkii sharciga ay khilaafsan tahay ayib way ka aamuseen waayahay yahay waa qaatay xukumkii bannaanka marka loo baxay yaa yaxya maxaa kugu dhacay ood u khilaaftay wuxuu yihi ninkan waa boqor kun addoommaa u jooga haddaan dhaho ictiq raqabatan aan ka bilaabo mid buu xorayn maalin walbana addoonta wuu u galmoon buuri addoon xoraynteed idinkayda dhibtaa buu i idinku adag tahay oo ku carara soonka ku carara iyo idcaamka ku carara haddaan tartiibkii sharciga u bilaaba buu i oondha ictiqraqaba wuxuu dhi maasha allah fududa shaacadu fiicana maalin walba gabadha lugtu jidi buu hi soonna jiri maayo addoonna toban mee boqol maalin buu xorayn karaa fahanteen baan muxuu la yimid wadaadku marka cilladu wax ku cileeye la fiiriyo waa munaasiba weeye dadka dunuubta in laga celiyo la sajriyo la radciyo gafuurka lagu dhufto shareecada waa lagu yaqaanaa wasfigu marka la fiiriyo waa wasfi munaasiba litacliil اlxukmi laakiin laa shaahida lahu laa shaahida lahu si khaas ah shawaahid guud haddaad u raadin lahayd oo jinsiga noocaasoo radciga iyo xuduudda iyo howlahanba waxaa loo jeedaya dadka in xumaanta lagu hor istaago ninkanna in la yidhahdo horee la yidhaahdo waxay u sahlaysaaba inuu macsiyadii kusii degdegee aanu fiidhaha u geyn laba bilood oo soonoo xidhiidh ah waa maslaxa la fahmi karo laakiin waa maslaxatun muhdaratun mulqaatun sharc binnas nas baa diida waa maxay ictiq raqaba xadiidkii fii mujaamic ahri ramadaan maslaxadii markay kuu cadaato waa inaad u hesho shaahid ama khaas ama guud baad soo martay shaahidkii haddii la waayo waxaad dhihi shareecadu ma diideysaa wasfigan ma tuuraysaa mise ma tuurayso saddex darajaad maraysa in caqligu wasfigu aqbali karo kadibna shaahid iyo makhraati looga shareecada looga raadiyo labadaaba midkan dambe haddaad weydo oo makhraatiga waxaad dhihi haddaba waayahaye shareecadu wasfigan ma diideysaa mise caqliga ku garto inuu fiican yahay sharcigu ma tuuray mise waa tixgeliyey hadduu tuuray si walbo kuula fiicnaado kuula quruxsanaado sida yaxya ibnu yaxya leythi waa lagaa tuuray waa lagaa dhigahayaa ma soconay saa darteed waxay dhaheen shaaficiyu warka haddii wadaadka laga siiyey ilaa wax kusii socdo waxaa ka dhacahaya takhyiru sharaa'ic diintoo la bedelo qalb baa ka iman ra'sa calaa caqib isagu hazaali gaalnimu ku dhaweeye markuu maraayo kitaabkiisa shibaa اlkhaliil hawshaas gaalnimu ku dhaweeye fuqahadu hawsha inay ka aamusaanna ma ah buu leh muslaa buu naqdinaya muhiimaddu aan iskaga tagno idan muxuu kuu sheegay maslaxa muhdara mulqaah waa taa aw lam yulqa wasfi waa munaasab in lagu xidhaa caqlan wacaadatan nas diidan oo tuurahayana ma hayna sidii maslaxadii yaxya yaxya bnu yaxya leyti oo kale fayusama mursal almaslaxa mursalna waata marka iyadu waa almaslaxa mursala ayib maslaxa mursal annaga shaaficiyad maxaan ka qabnaa maslaxa mursal waa maxay waa wasfi munaasib ah caadatan waa caqlan in axkaam lagu xidho xukunka haddii lagu dhejiyena aad u aragto inuu xaqiijinaya masluxa ama masl meesha ka saarayo xaggana aan haysanin shaahid mucayan ah shaahid mucayana ma haysto ayib marka maxaan leenahay almasaalix almursala waxaa la ictibaariyaa fi lcaadaad mucaamalaadka dunyawiga iyo caadaadka ayaa la ictibaariyaa ee ma soo gasho cibaadaadka shuqulkuma laha cibaadaadka shuqulkuma laha ayib shareecadu waxay tihi diinta hala faafiyo ummadda xaqa hala gaadhsiiyo sidaa iyo sidaa u gaadhsii laguma dhin ama cajala ku daldal ama t v u daar ama idaacada u fur ama t v muxuu u fadhiiso ama aayar markay soo tukadaan baa hoosta cajalla oga dhiib ama waraaqa hoosta ka geli ama indhaha u cadda ama miiska u garaac waxba laguma xadayn howlahao dhan waxaa ku fulhaya waajibka lagu diray waa maslaxa mursala ayib qoli ayagu indheer magarata ay waxay dhaheen wasaa'il dacwa tawqiifiya <laughs> waxaa shaydaan baa ugu xiyoodan u malaynaya ayib wasaa'il dacwa tawqiifiya ma aha maa yudcaa ilى الnaasi baa twqiifa dadka waxaad ogu yeedhi baa shareecada laga qaadan laakiin qaabkaad ogu yeedhi waa qaabka markaad u aragto inuu yahay munaasab reer yurub iyo reer galbeed north america waa waxaa ugu tegey jamaacaadkii masaajiddaa yaraaday masaajiddii baa lagu soo tukan layahay duruustii baan la imanaynin maalinka jumcadoo kale la istaagay imaamka istaagi ama khadiibka wuxuu odhanaya caawa in sha allahu tacaala kelimaa jirta kelimada dabadeedna cashaa jirta casho frii ah casho frii ah jirta masaajidku habeenkaa meel la kala fadhiista la waayey waad baadee maamani cabdilsaqay hawshaa ma aragto adugu casho frii aad jirta haddaad maqasho masaajidka yarka habeenka meel la kala istaagaa la waayey marka ree eh, bilaad algarbi muslimiintu jooga maxay maslaxa u arkeen isku xidhnaanta muslimiinta iyo dawo iyo jamaacaadka iyo dacwadoodii iyo inay baldan u tahay in diinta laga raaciyo xogow dufan ah marxaba haye <laughs> kelidaan ku arkay waa taga dhowrka horoo tegey baa ku arkay marka sheekh hadda wuxuu yidhi meel meeshu ka yid buu ka warramayaa salaaddiis wax soo tukada la waayay buu laba iyo saddex baa lagu tukanaya waagi dambe waxaa la sameeyey angola waxaa la sameeyey quraac bacda salaati alfajr quraac baa la diyaarinaya mashaajidku waa camirmay arizona arizona marxaba <laughs> arizona waxaa weye maraykanka mhm. si fiican <laughs> wa idinkaasa almuhim yani mashquulina waxaa weeye masaalix mursala ma gasho cibaadaadka lanna cibaadaadku waa tawqiifi bidac baa meesha ka soo booday haddaad masaalix mursala ku daydo aad ku daydo hawsha cibaadaadka wاraajixu sida raajixa annahu laa yucallalu bihi ay bilmaslaxa almursala ayضا walow fi اlcibaadaat almaslaxa almursala khilaaf culus oo ka taagan buu rabaa asaga w la raajic inuu inoo khulaasay bermaawi aqwaal dhowraa ah ku jirta maslaxa mursala waxba laguma cilayn karo muطlaqan waa sida loo badan yahay siday shaaficiyadu sheegeen iyo xanaabiladu iyo kaiir min alaxnaaf qowlka labaadna wuxuu leeya waa lagu cilayn karaa wixii masaalix adduunya ah oon cibaada shaql ku lahayn cafwan muطlaqan baan rabaa diintoo dhan bay geli kartaa waa maslaxa muctabara mar haddii munaasib ay noqotay litaciil axkaam sharciguna uusan diidanayn waa in la aqbalay yidhaahdeen maalikiya lagu eedeeya ra'yiga asaga maalik baa waxaa hadda lagu eedeeyey inuu qabo ummaddu hadday fasaadka uu ka bato oy saddex malyan tahay ee malyan hala gumaada say labada u hagaagaan maalig baa lagu eedeeyey wuxuu qabaa al istirsaal in lugta lagu furtay ee jaanta hagaajinta hagaajintii islaaxinta dadka hadday ummaddii mooryaamowdo iscunto baaba'do waxaa la tirakoobi inta fasaadka wada meeqay dhan yihiin toban malyan ummadduna waa imisa waa soddon malyan tobanka ha la cuno say u hagaagaan labaatankan fiican maalig baa lagu eeday laakiin maalig naska kama sugno waa ilzaamay xanaabiladu iyo shaaficidu ilzaamiyeen usuula maalikin waxay ku dhaheen maaligu haddaad maslaxo walba mursala oo caqligu fahmi karo nasna uusan diidayn la socodsiinayo ka warran baa la yidhi hadduu nin intuu muxuu ahaaye dhaqanba ka dhigto ruuxay arkaaba inuu qaniino ilkahay bishaaham ka daadinaynaa xanuun baa ku dhacay ruuxii ka soo harbaa dhab qaniyu kala goynaya xabsi lagu kari waa imtixaan buu noqday maslaxadu waxay keenaysaa foolashan iyo ilkaha in laga daadiyo ka warran baa la yidhi maali waay ha laga wadaadiy usuushana way keenaysaa haddii si kale loo keeni waay ilkaha laga siibaya waa ilsaamaadka shaaficidu keenaan bishimaha ruuxa ha la gooyo sanka ha la gooyo hadday uu sanku noqdo san aafaysan oo ay bishimuhu noqdaan bishimo aafaysan oo carabku uu dadkii xanta iyo been ninbaa gabyaa noqday matalan ummaddii uu isku baabiyaa balaayo unbuu tiriyaa reer reer ku baabi kuwo kale kuwa ku baabi carabka intii la jira dhacma la siin si u gebyi waayo ila maslaxadu waxay keenaysaa waama maxay in ruuxan dembiga laga zajriyo waa maslaxa macquula nas diidana ma hayno nas diidana ma hayno marka ictibaari baa layidhi adugu lawaasin badan oo maaligsanka loo geliyey way jirtaa almaslaxa muctabara waa baailatun iطlaaqan shaaficiya xanaabila u badan waa muctabaratun iطlaaqan maalikiya u badan qolyaa waxay dhah aan kala qaadno almaslaxa almursala fii baabi alcibaadada waa mamnuuca ah, baaila weeye fii baabi almucaamalaat walxuduud walmanaakixna way soconaysa tiibuu baabi'inhayaan laa yucalalu bihi ayda walow fi lcibaadaati walow fi lcibaadaati meeshuu ku leeyahy khaa baa ku jira sawaabku walow fii hayri اlcibaadaati wey walow fii hayri اlcibaada hayr baa idinka go-an marxaba mhm. mahdu maana ku fahmi maya mhm. mhm. ma soo e geli karto waa xifd waa daruuri xifd اdiin wey waa daruuri in diinta dadka la ilaaliyo oo ninka diinta dadka ka saaraya la qabto shareecadana daruuri bay ka tahay waxaynu isku khilaafeen labada nabi nabina ciladu ogaa midna ma ogeyn nabiyulaahi muuse cilada loo dili wiilka ma ogeyn nabiyulaahi khadirna waa ogaa wamaa facaltu can amri dalika tawiilu maa lam tasta calayhi sabran buu ku yidhi anu ma samayna amar baan ku sameeyey iyo waxyi kadibna asagii ceelka u sheegay waxay ka dhigan tahay un saxaabadii sulxudaybi uu la cuslaaday ee fahmi waayey ee qaadan waayey iyo nabi maxamed oo yidhi u kaadiya inii rasuul اllah walastu acsiihi wahuwa naasiri waad garanaysaan rasuul ilaahay baan ahay ma caasanayo allana waa ii gargaariyo suga heshiiskaad u aragtaa inuu dulli yahay gargaar iyo guul weya aamusa way qaadan waayeen saxaabadu way rafaadeen cumar iyo saaxiibadii maxay noqotay marka dambe siduu nabigu doonaya ilahayna inaa fataxnaa laka fatxan mubiina cumar baa waagi dambe qiri jiray in guul ka badan ka fiican weligaa in soo marin marka waxay uun ku kala duwan yihiin muusena wuxuu unsan ogeyn cillada uu u dhintay ninkan yarka ah nabi khadirna waa ogaa hawsha ayada waa ariqan baa udhexeeya ta ayado dhib malah aan iskaga tagno walow fii ayri meesha ayri geliya fii hayri geliya ayib wuxuu baabeenayaa qowlkii mufasilka ahaa ee odhanayay almaslaxa almursala fi lcibaadaati waa baaila fii hayri cibaadaatna waa muctabara qowlkii lahaa ayuu rabaa inuu baabi'iyo waxba laguma cilayn karo kuuleeya walow fii hayri lcibaadaat cibaada meel ayn bayan noqo ha ahaatee waclam waxaad ogaataa hadda wuxuu u gudbay khazaali iyo juwayni iyo ya waxay yidhaahdeen maslaxa mursala hal mar baan ictibaarinaynaa goorma waa markay tahay maslaxa daruuriya qaciya kuliya markaan hubsanno wasfiga inuu maslaxo xaqiijinaya si dhab oo yaqiina kow maslaxadu xaqiijina ay tahay wax guud oon dad khaas ku ahayn labo saddex xaggana ay tahay fii baabi daruuriyaat xifd اddiin xifd اlanfus xifd اlamwaal kuliyaat alhamsa ay hoos tagto markaa maslaxadu waa muctabara miaalhu bay dheheen haddii muslimiinta ay gaalo ku soo duusho gaaladina maxaabiis dhan oo kun ama malaayiin muslimiin ay haystaan xabadeenni iyo qorigeen iskaga dhigahayaan maxaabiistii muslimiintahay maxaabiista ay wataane ay gaashaan ka dhagtay inaan baabi'inaba mooyeen aan gaala layska celin karin maxaa talaa la isweydiiyo waa masalatu tatarus hazaali wuxuu yihi ijtihaadku markaa maslaxadan suurada ma hayno hadday gaalo muslimiin ka dhigtaan duruuc bashariya muslimiinta jafa idinku rabo inaad gaalada usii martaan nas odhanaya mad haysa lama hayo waa tahay munaasab ma tahay muslimiintu waa baaba'ahayaane muslimiintan bilqasdi aani inaan iska bannayno oon jafno inagoo rabna inaan gaalada iska dhicinno maxaa yeele haddaan hadda intaa yarta kunka ajafi weyno kunkan hadhow way laynhayaan islaamka oo dhanna cagtay marinhayaan marka juskan yarkee gobolka ah aynu ku khamaaro inagoo badbaadinayna ummad weyntii islaamka hawshaasaa la isku qabtay wuxuu yihi khazali horta daruuriya hadday noqoto waa maxay xifdudiin wey muslimiinta oo dhan baa baabi'iya haddii aan intay gaashaan ka dhagte dhagte dhigteen aan lagu khamaarin labo waa kuliyo muslimiintao dhan bay u taallaa weerarkay gaala soo qaadeen waa inuun gobol iyo degmi i ahayn buu waa inay tahay wixii islaam sheegta weerar ku aadan waa inuu yahay oon waxba ka reebayn say kuliyo u noqoto caama khaaso hadday noqoto beled iyo gobol macno ma laha itibaar waa baaila muhdara maxaa soo hadhay qaciya waa inay tahayoo haddaan muslimiinta difaaca laga dhigta aan layn weyno oon gaalada fooda gelin weyno waxaa qacan ah inayna baabiinhayaan waa innoqoto waa in la hubo waa inayna baabiinhayaan waa in la hubo haddii laakiin ay dhici karto inaan muslimiintaa badbaadinno gaalna aan iska dhicinno ama si kale u xeeladaysanno ama aan baqanno buuraha fuullo intaan muslimiinta baabi'in lahayn lama taaban karuu taagan yahay qaci waa inay tahay dilkooda la'aanti inaan gaal la iska dhicinaynin maslaxadun waa inay maslaxo guud tahay oo muslimiintao dhanba la baabi'in haddaan intan meel la saarin maxaa soo hadhay hawshu meeshay ku saabsan waa awl ku saabsan inay tahay addaruuriyaat alkhams aw sit markaas waa la ictibaarin bay qabaan shaaficiyadu intooda dambe tiibuu rabaa inuu ka soo reebo maslaxadii mursale uu tuuray birmaa wuxuu yidhi waclam ogow annahu laysa min dalika maslaxada mursalee la tuuraya ka mid ma aha maa fiihi maslaxatun qadciyatun kuliyatun min adaruuriyaati waad fahanteen baan u malay hadda maslaxa mursala waa ka kac markaan kuleha u qaadanin idaa kaanat daruuriyatan qaطciyatan kuliyatan la tuuri maayo waa la tixgelin ka masأala atatarus fayucallalu bihi marka waa lagu cilayn faqad qaama اdaliilu calى اctibaarihi fahuwa xaqun maslaxadu hadday daruuriya noqoto kuliya caama noqoto qaطciya noqoto fii taxqiiqiha lilmasaalix inaad malaynayso lama ogolo inaad malaynayso lama ogolo hadday mala iyo danita lama rabo markaa nimankaas konka ah ama labada kun ee muslimiinta ay dhammaadaan waa inaan gaala iska dhicin karno haddii ayagana aan layno gaala aan iska celin weyno maxaan faa'iidnay waa khalad wuxuu leey waa inay qadciyo tahay midda kale waa inay qadciyo tahay haddaan intaas derbiga laga dhigta aysan baabi'in gaalahana qabsanna waa inay qadci tahay hadday dhici karto inaan qaab kale un iskaga dhicinno looma looma baxaayo wadaadkii ah, shamsudiin muxuu ahaa wadaadkii abuasan abuasan alabyaari ee shaarixu lburhaan aad buu u naqdiyaa hazaali iyo juwayn waba kama jiraan qadcida waxba kama jiraan daruuriyada waxba kama jiraan kulli wax kama jiraan xataa hadday daniyo noqoto waa la tixgelin buu leeyahy gobol gobollada muslimiinta ka mid a ah hadii lagu soo duulo muslimiin joogta intii la qabsay maxaabiista difaac laga dhigto si kan la gala aan la iskaga dhicin karin waa la isku xaabqaadi kulligood buu leeyahy taankiga la wada marin danigaa ku daruuriyadu waa khuraafaad isagu waa ku dagaalamay oo usuuliyin ba isku haya masalada iskaga socon fahuwa xaqu والمفسد الملازم للمناسب يخرم غير الراجح عليه مما هو ماشى بما ويل مما هو مما هو دونه أو مساويه هذا وحي يوجد بمسألة إسكا دبيار أو إسكا فلسفة لكن إسكا فهان وما حي وصف يتلمان بوحان أو أرقنا إني مناسب أتهي حكم إن لغو حلو إيه ماشي لو يقنا وي إيه هل المناسبة تبطل بالمعارضة في usul fiqi maslaxadu ma ku buri kartaa mucaarado hadday mafsado iyo maslaxo kulmaan mafsadaduna ay xoog badan tahay ama ay siman yihiin maslaxadii ma baaba'day mise waa laga xoog badnaaday wey wax laga hadlaayo wاlmufsidu mufsidka almulaasimu ku dhagan lilmunaasibi ay lilmaslaxa yrum wuxuu dumiyaa mfsidkaas ayr اraajixi calayhi maslaxdii aan ka raajaxsanayn oo mima kia huwa asagoo duunahu duuna اlmfsidi ka hooseeya aw musaawi ama la eg muhimmaddu waa maxay maslax iyo mafsadaa ku kulmay meeshan waxaana xoog badan mafsadada badan oo haalib ah hadday mafsadadu dhibaatadu haalibtay xoog badan tahay dheefti yarayd ee meesha ku jirtay ma baaba'day gebi ahaanba mise way joogtay waa laba xoog batay miaalhu say u cadaato aan ku miaalino masalaة اlistihlaag masalaة اlاstixaala koob yaroo kaadi ah yaan foosto biya ah ku shubnay waa la ursaday kaadi meesha kama urayso waa la waa biyo macaan midabka fiiri waa biyo caadi ah kaadidii waa mafsadee meesha ma ku jirtaa mise way baaba'day kala bismileeya yaa way baabadaad leedihiin amaa laga xoog batay koobkii kaayada baan soo qaadnay bur baan ku cajiinay burki waa la ursaday kaadi kama urayso waa la dhamiyey waa bur macaan fiiri waa bur cad kaadi ma baaba'day mise waa laga xogbatay batay <laughs> waa meesha marka waad ku jabtay soo <laughs> ta laga hadlaya middaas wey niman waxay leeyihiin mafsadadii maslaxada hadday kulmaan oy mafsadadu khaalib noqoto maslaxadii way baabaaday maba jirto niman waxay warwey jirtaaye waa laga xoog batay qur-aankuna wuxuu maraati kacahayaa mafsadaiyo maslaxadday kulmaan mafsadadu ay xoog badan tahay weli way joogtaa maslaxadii yarayde oon laga xoog batay yasalunaka can alkhamri wاlmaysir qul fiihimaa imu kabiiru waa mafsado weyn imu kabiiru maxaa daba yaalla wamanaaficu linaas waimhumaa ilahay muxuu sugahayaa inay meeshii maslaxa ku jirta iyo manfaco adduunyo ku jirto laakiin mafsadadii baa ka adkaatay wey idan taasaa laga hadlaayaa laba suuraan idin kala qaado mar hadday mafsada iyo maslaxa kulmaan oo mafsadadu xoog badnaato waxba laguma cilayn karo mutlaqan waa ijmaac middaa iyada ee waxay ka hadlaayaan masale caqliya isweydiinaya war garanay in mar hadday mafsada iyo maslaxa kulmaan mafsadadu la tixgelin eh, eh, ah, cafwan mustadayadu xoog badato in ayada la tixgelin xugna aan lagu xidhi karin garanay laakiin maslaxadii ma baaba'day mise way joogtahay waan laga adkaaday waxa la isku waa intaas marka waxaa loo yaqaanaa eh, hal maslaxatu tabtulu bilmafsadati اlmucaarida alraajixa calayha wuxuu ihi marka walmufsid اlmulaazimu mufsidkii laazimayay lilmunaasib ay اlmaslaxa yakhrumu mufsidka wuxuu dumiyaa hayra الraajixi calayhi maslaxadii asaga ka xoog badnayd midaan ka ahayn buu dumiyaa oo tee ah oo mimaa maslaxadii huwa duunahu aw musaawi maslaxada mafsadada la siman ama ka hoosaysa maxaa duminaya mafsadadaa duminaysa bimana waxay u duminaysaa asagu wuxuu qaba dad wuxuu ku jiraa qaba maslaxadii way baaba'day sida raggii naasu taagrisan yahay sawaabkuma ma baabi'ine waa laga xoog batay taasadaas wey waxaa lagu miaaliya miaaluhu gaalada ayaa muslimiin maxaabiistoo badan bay haystaan waxay yidhaahdeen maxaabiistaa idiin soo dayn mayno xoolana ma rabno ragna dhaafsan mayno laakiin hub haddaadna siisaan kunka maxbuusba waa idinsoo hub hubka haddaanu siinoon maxaabiista islaam ku soo furanno hubki intay qaataan bay kuwiina ku layn laba boqoloo kale la ku dilahayaan boqol maxbuusoo muslimiina haysteen waxay dhh waxaadna siisaan toban qorno grinof noo dhiiba maxaa jira boqolkii muslimiina maxbuustaa baa inin siinaa asrada baa inin siinaynaa haddaan u dhiibno boqolkii qori waxay samaynayaan boqol bay horaanba haysteene kun kaley gumaadahayaan laba kun oo kalena maxaabisaan bay u qabsan maxaa kulmay boqolkan muslimiin saxaabista in la soo daayo waa maslaxiya dan wanaagsan wey qoryahana la bixiyo laakiin waxaa ka dhalan mafsado ka weyn marka ayada ah maslaxadii yarayda soodaynka tobanka ama boqolka wiila ma baaba'day mise wax ka asidiiye oo duufaana yimid oo indhaha u caddeeyey wax ka weyn unbaa yimid wey weli maslaxadii waa jirtaa wey intaan baa la hayaa macno ma lah asaadis maslaga lixaad ee cilooyinka lagu soo saaro ashabah weeye isaguna waa iska dhib badan yahay shab waa maxay waa wasfi mutaradida in laga dhigo munaasib iyo in laga dhiga dardi wasfiga dardiga waan soo maray tilmaan aan aan tixgelin sharciga ku lahayn inuu laga dhigana waa suuragal in cilo wanaagsan laga dhigana waa suuragal shabahuna waa maxay wa huwa almutaradidu waa cilada u dhaxaysa bayna almunaasibi wasfigii wanaagsanaa iyo wadardiyi midaan la tixgelinaynin wasfiga wanaagsan waa maxay sida iskaarko kale maandoorinimadoo kale shayga maandooriyaha ah in la xarimo oo dadka laga mamnuuco waa waxaan fahmi karo laakiin hebel shay baa lagu waajib yeelay maxaa loogu waajib wuu dheer yahay ma fahmi karno wuu dheer yahay maxay tahay hebel waxbaa laga xarimay maxaa looga xarimay wuu madow yahay ma fahmi karaa ma fahmi karo hebel waxaa la saaray waajib maaya wuu gaaban yahay alطuulu wاlqisaru wاsawaadu midabyada dheerarka gaabnida waxyaabaha noocaas maxaa loo yaqaan awsaaf dardiya waa tilmaamo sharcigu waxba uusan ku xidhin mana tixgeliyo ree hebel waajibaadkaasaa loo diray maxaa loogu diray way madmadow yihiin waa lagugu qosli midabta koor hadday reer dadku maqan waaba ku xidhahayaan marka waxaas shareecadu ma taqaano wasfiga wasfi dardi a la yidhaahdaa laakiin macno la fahmi karo axkaam in lagu xidho waa dhaan hareeco dhaqan shareeco wey marka waxaan helnay wasfi bayna bayna ah hamsada iyo xuruuftii soo ma bayna bayna marka qiraada bayna bayna wey xagga markaad ka fiirso waxaad dhihi amay tahay wasfi fiican xaggana waxaad dhihi war amay tahay madow iyo caddiin iyo dheeraanka kaa noqota wayucallalu bihi wasfigaa shabihiga waxbaa lagu cileeyaa in fuqida almunaasibu wasfi munaasiba haddii la waayo waxaa lagu miaaliya maalan waxaa laisku hayaa masxu rasiga madaxa marka la weyse qaada in la masaxo oo saddex goor la mariyo biyaha niman baa diidan niman baa diidan markaas waxay dhaheen ma bannaana yidhahdeen in madaxa saddex goor la masaxo hal marun baa biyaha la marin qiyaasan calaa masx lkhufi khufeynka marka la masaxaya laguma celi hal marun baa dhag laga siiya soo maa qiyaasan bay dhaheen waxaad fahmi kara cillo hadda aan fahanna ma muuqato waxa khufeynka laba goor saddex goor loo masixi waaye waxaan fahmi karra cilla hadda idiin muuqato munaasaba ma ay jirto bijaamici ana kula minhumaa masxun weeydhan ana kula minhuma waa masx madaxana gacanta la mariyaa lugtana waa la mariya kujiid iyo kujiidu weeye kan lama saddexeeyo kana la saddexayn ma yidhahdeen nin waxay dha waa wasfi dardi ah waxaad sheegtaan masxigu masx iskaga dheg waa wasfi dardi ah waa dheerar iyo madow iyo caddayn iyo oo kale wey waa muctabar ayb shaaficiya ka daro waxay idhaahdeen msaas inaguna mid kalaan keenaynaa waxay dhan way bannaan tahay waa sunno in madaxa saddex goor la masaxo qiyaasan cala alwajhi oo saddex goor la dhaqo bijaamici ana kula minhuma cudwun mid walba waa xubin madaxuna waa xubin wejiguna waa xubin haye kan saddex baa la dhaqaa kanna saddex baa la dhaqi oo la masixi hirigi hirigun soomahad wasfiga noocaasoo kale ah yaa ee la kala jiito ayaa la yidhahdaa wasfiga muxuu ahaayey shabah marka wuxuu ihi wa aclaahu qiyaasu shabah kii qiyaasu shabah loo yaqaano wey wa aclaahu qiyaasu halabati اlashbaahi xukman wasfan marka farca iyo asalka aad islxaaqinayso axkaamna iska shabahaan tilmaamana iska shabahaan ayaa waxaa loo yaqaana halabat اlashbaah waa nooc ka mida ah min qiyaasi الshabah niman waay dh waa midka u fiican marka hadda qiyaaskii xanafiyada iyo kii shaaficida kee kula quruxsanada ka xanafiyada yar quruxsan lanna xanafiyadu waxay isku shabaheen masax iyo masax gacan marin khufeynka la mariyo iyo gacan marin madaxay isku shabaheen laakiin innagu waxaan nidhi waa cudwan wa cudwan midkan waa dhaqid kanna waa mas waa kala fogyihi xanafiya naga sokaysa lakin xanafiya marka waxaan ku baabi'inaynaa axaadiistii kalean food u gelinaynaa ee ku timid in la saddexayn jiray khalawatul ashbaah waxaa ka mid a addoonku maalan addoonku waa aragteenoo qiyaasu khalawat alashbaah waa aragteenoo xoolaha axkaamna waa ka shabahaa tilmaamona wuu ka shabahaa axkaamtu ka shabaha waxaa ka mid a addoonku waa la iibin waa la kala dhaxli hibaa loo bixinoo dad baa la siin waa la soo gadan axkaamtaso dhan waa axkaamta xoolaha lagu yaqaan alcabdu marka shaabaha albahaa'ima fii axkaam awsaafiya tilmaana wuu ka shabahaa xooluhu waxaa lagu yaqaanaa suuqiya sayadda marka la keeno cayilaanta iyo weydsanaanta iyo da'day tahay iyo waxyaaba badan baa la xeriyaa qiimadu marna waa kacaa cirka xooluhu marna dhulkay tagaan neef sarar ma gadmee suuq buu gadmaa mahmahyaa laga leehay addoommadina waa sidaa oo kale addoon baa suuqa la keeno waa qarxahaya waa nin xoog badan oo beerfale ku fiican oo bala ka dhacday midna waa mid sakaraada oo beriga eshiya ka soo jeedo kugu nafbaxahay ayagii baa marka xagga radaa'ada iyo jawdada xoogga dadnimada mid waa mid geesi oo dagaalami waagi horaa laga hadlayaa de hadda addoonba ma hayne ayib marka mar hadday xagga qiimo dhaca iyo qiimo jabka iyo sarayntana isku kala tagaan sidii xoolihii oo kale axkaamna uu ka shabahay idan waaa las addoonku ma xoolaha la raacin mise baniaadamka uu ku xakaam marka haddii axkaam badanna uu ka shabahay xoolihii tilmaamana uu ka shabahay wuxuu u badan yahy in la raaciya fi lakaam dadka muxuu ka shabahay waa ruux bini aadanoo muxtaram ah ilaahay caabudaya soomahaya salaadahaya mararka qaarkood halgamaya ammaanka uu muslimiin gaalada siiya la ictibaarin haddii loo idmo waa kal muslimiin nabiguna ka dardaarmay waa ruuxaad aragteen marka war xaggan la aadnaa addoon maxaa kala jiidanhaya bini aadam iyo iyo xoolaa kala jiidanaya dhanku u bataa lala qululin marka dhanku u tilmaam bato oo wax kaan u qululanayna u riicaynaa uma waxaa u liita qiyaasu shabaha maa kaana suuriyan suuri oo tilmaan unbu ka shabaha axkaamba lama wadaaga kale farac mutaradida bayna aslayn farac baa wuxuu u kala dhexeeyaa laba asal dhanku u badan yahay axkaamtan uu ka waafaqo tilmaanahaan oo waafaqaa loo riixi qiyaasu waxaa u liita midka un xagga tilmaantoo kale ah waa tii shaaficiy oo kale waxay dhaheen idan masxu ra'si waxaa kala jiitay masxun cala iyo iyo ghasl wejhi baa kala jiidanaya shaafici waxay dhaheen haadaa cudwun wa haadaa cudwun cudwun wa cudwun marka waxay un eegeen keliya in suura ahaan wax xukumoo kale meesha ma yaalo waa suuro kan waa madaxo waa xubin intana waa weji marka waxaa u liita weeye wixii ka shabaha ee muuqaalaan iska shabaha u liita waana masale khilaafiya qiyaasu shabah wadaad waxay dheen ma aha maslak min masalika cilla lamana xujaysan karo nimanna waa xujaystaan in la xujaystana loo badan yahay asaabic maslaga toddobaad ee lagu ogaado cillooyinka waa addawraan daara yaduuru dawraanan waa shaygu inuu dhaqdhaqaaqo wareego ilaa uu ku soo laabto meeshuu dhaqaaqa ka bilaabay markaan saa idhaahdo haddaan dhexda ku istaajiyo daa'ira ma aha laakiin markaan bartan ka bilaabay soo istaago dowraa timid wareeg baa yimid marka dowraangu maxaad ahayd wa huwa waxaa weye iqtiraanu waصfin maca xukmin idaa wujida wujida waida ntafa ntafa atardu wاlcagsuna waa loo yaqaanaa waxaan aragnay xugun baan aragnay xukumku waa daa'ir ciladuna waa madaar ama mudaar waxaa tidhahdaba waxaan aragnay xugum tilmaantan marka la arko la arki marka la waayana la waayi waxaan leey xugumo waa ku fahnay ciladaadu waa tan oo sayd ku ogaateen marka ayada la helo maxaad u timaadaa marka la waayana lagu waayaa soomaalida way yaqaaneen hebel wuu necab yaho sayd ku ogaate markan hadlaba waa xanaaq suu dad kale iskaga dhegaysanayo anuu ma idhi cirku uba boodiba muxuu isku xidhay intuu aaminsan yahay hebel waa fiican yahay intuu cabdi aaminsan yahay cabdullaahi ma xanaaqo cabdi markuu hadlana cabdullaahi waa xanaaqa maxaa isku xidha weeye aamusla aamuskayga iyo hadalkaygu xanaaqaada ku xidhay markan aamusna aad hadbi u tahay markaan hadlana cirka ugu booda haddaadan hee inacbadina wax inaga dhexayna way yaqaanaan odayga somalia wuxuu hi aniga heello dareen baa gala habeen umbaa la tumaa haddayn balaayo ahayn maxaan habeenkii loola fiirsadaa maxaa dhaantay iyo habeen isku xidhan hadday maalinta dhaanta maxaa loo waayaa hadday habeentana loo helaa xisaab baa meesha ku jirtuu leey muxuu daliishaday maslak maslaku dawaraad inaad fahanteen baan waa tii aad dhihi alxukmu yantafi biintifaaci cilatii ama alxukm yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman waa iska dhib yartahay miaalka waxaa ka mida xanafiya maalikiya waxay dhaheen eygu waa daahir eygu waxay dhaheen waa daahir waa la taaban karaa isagoo qoyan isagoo qalalanba waa daahir waxaa la yidhi ma daliil liannahu xayun bay dhaheen dahaaraduna taduuru maca alxayaati wujuudan wa cadaman bay dheheen bidaliil neefka arigaa waa daahir markuu dhintana waa bakti bay dheheen neefka adhiga hadda waa aahir wa cilaةu طahaaratina waa alxayaatu limaada markuu baktiyey muxuu noqday nijaas eygu waxay dh intuu noolya waa aahir qiyaasan cala shaati markuu baktiyana waa nijaas idan طahaaradii oo xukumki ah daara maca alxayaati wujuudan wa haddii noloshii la waayo bakti noqdo waa nijaas haddii noloshii la waa aahir bay yidhahdeen warka inaad fahanteen anugu idima dhihi baa daahir waxaan ka hadlay maalikiya warkeed baa idiin sheegay tusaale gaaban iska arki oo kale hadda soo qabo amr nin baa xug uhi cilatu taxriimi اlkhamri waa aliskaar maxaa yeele lianna taxriimka oo xukumka daara maca aliskaari wujuudan wa cadaman bidaliil khamradu markay ku sarqaaminayso waa xaaraan hadday intay miirsatoy qabowdo ay khal noqotona waa xalaal iyo daahir wayba laba kaclays haddana khamray ku noqotay maxay noqotay waa xaaraan way soo degto haddana way miirsatay maxay noqotay waa xalaal idan ataxriimu daara maca aliskaari wujuudan wa cadam waa maslak min masaalika cid lagu soo saaro xoog badan wa huwa maslagaani yufiidu wuxuu faa'iideeyaa alciliyata buu faa'ideeyaa dhannan dhannan wa qiila qaطcan cinda almuctasila waa khilaafi maslaku dawraan ma la xujaystaa oo cilama lagu soo saari karaa mise maya waxaa loo badan yahay haa ayib athaamin maslaka sideedaad ee cillada lagu ogaado kan waa waa maslak aad u qiimo badanoo waa la daliishadaa maslakan dowraanka sharciyaadka unbuu khilaaf ka jiraa mooyeene marka la maraayo dhakhaatiirtu xisaabaadka adduunyadu waa maslaga lagu shaqaystaba dhakhaatiirtu waxaa inay daawata waxay ku ogaadaan bimaslaki dowraan la soo qaban ey baa lagu duri daanyar baa lagu duri jiir baa lagu tijaabin waa la wadi waxbaa la wadi haddana dabbal markii la ogaado wuxuu taro maxaa lagu ogaaday bidda waraab tijaabo wareeji kadib aad cudurkaasu daawoy maxaa yeelay ruuxii lagu duray cudurkaa qaba wuu ku caafimaaday midaan qabin baan ku duray wuu ku xanuunsaday maxay ogaadeen marka inay daawada daawo u tahay cudur hebel waxa lagu ogda waa maslagan wey addawraan waa maslag muhiima fii baab addunya iyo tajaaribta iyo culumta kale laakiin baab اlfiqiyaat maadaama fuqadu ay dareen ka qabaan cilo in la sugo ilaa bishaahada min ashaarix oon soo maray kuma dhiiranayaan inay ku degdegaan aniga caaw ka soo sheegay xalay caawa ka soo sheekeeyey sababka ku kalifay fuqahadu inay hawshaa ka fiirsadaan waxay ka cararayaan tashriic bira'yi اlmujarad waa in ciladu ay tahay muctabara min xayثu اlcaql shaahid min الsharci haddii kale bannaankay ka joogaan athaamin <clears throat> atardu dardigu waa kii haddaad soo marteen qayb ka mid ah dowraan muxuu ahaa in xukumku uu la wareego ciladii markii la helo la helo markii la waayana la waayo waxaan aragnay xugum mar walbo cilada la hele la helahayo laakiin xagga waayidda aan ku xidhnayn xukumkii xagga waayidda iyo la'aanta iskuma xidhno xukunkii cilada laakiin waxay iskaga xidhan yihin min xayu اlwujuud yuujadu idaa wujidat yuujadu idaa wujidat atardu baa la yihahda marka ban yuqaarina lwasfa alxukmu wa inuu ay la xidhiisato cafwan eh, xukmu inuu cilo la xidhiirsado min hayri munaasaba min hayri munaasaba baad ku daraysaa maxaa yeelay hadduu wasfigu marka munaasaba leeyahay la meesha kuma dardigu waa wujuudi keliya waa in xukumkii iyo ciladu ay isla wareegaan xagga joogitaanka keliya hadday munaasaba meesha timaado waa khayr oo baabul munaasabad horuu gelahayaa eed soo marteen maslagii muxuu ahaa shanaad buu noqonaya min hayri ictibaari cadamihi cinda cadamihi ayadoon la eegaynin xukumka ma la waayaa marka sifada la waayo wasfiga la waayo famaca kwnihi kwni اlxukmi muqaarinan liwaصfi alakharu akharu اlfuqahaa'i calaa raddihi in la radiyo oo la aqbalin maslagan ayay u badan yihiin maslaku tardi waxay dhaheen marka waa maxay ma aha maslag lagu soo saaray cilat اlxukmi falaysa ma ahanin cilata linaadir wala lmunaadir miaaluhu qolyaa waxay dhaheen eygu waa aahir leesh waxay dhaheen liannahu xayawaanu ma'luufun duu shacrin kasuufi fahuwa kalkhuruufi bay dhaheen fuqaa mogta waa la yaabe eygu waxay dhaheen waa xayawaan noolo weeye ma'luufun dadka la qabsado oo la olag ah oon xayawaankan did ahaye ee duurjoogta aan ahayn duu shacrin timuu leeyahay dhenkahee ka suufi sidii dhawarti arigoo kale ah fahuwa kalkhuruufi fi ahaarati bay yidhahdeen warankuu la mid yahay dheen iyo ariguu la mid yahay ey meesha lagu arkaba soo ma'luuf ma ah xataa ka bannaanka jooga soo qabaata isbaga dadku la qabsanaya anaa khaldamay waaka wahdaa soole dadku la jooga xooluhuna dadkay yaqaanaan alulfa waa cilo la wareegtay maca alkalbi ama kalbigu daara maca alulfa aw ililfa waxaad tirahdaba maca shacarihi iyo howlihiisii marka marka waa maxay waxyaabaa noocaasoo kale ay ku leeyihiin laga dhigahaya cilaa laga dhigahaya marka sabaabku waa maxay waa hawshii uu yidhi ninka lo odhan jiray sammadafra samcaani qiyaas اlmacna wuxu uhi waa taxqiiq wa qiyaasu shabahi taqriib watardu taxakumun qiyaas lmacna ood soo marteen oo munaasabada iyo awsaabtaada soo marteen hore waa taxqiiq buu waa cilo la fahmi karo wa qiyaasu shaba oo maslagii lixaad ana wuxuuhi waa taqriib waa suuro dhoweyn farcan laba asal baa kala jidanaya dhanku u bata hadal raaciyo waxbaa la dhoweeyey lama xumaynin wa qiyaasu ardi oo kan haddaad haysaan buu waa taxakumun anaa ku idhi weeye buui ma xama laha ey dhogor buuy dadkan wuu fahmaa meeqa dhogor loo dadka fahantaa oo ayagu aan daahir ahayn hadda baalka fidhaha weyn ee doofaarka khansiirka aba sida xoole baa loo dhaqdaa ayb marka qolyo badanna waxay eygii inuu daahir yahay aaminsan isagu inuu nijaasaya aaminsan yihiin almaslaku الtaasic tanqiixu lmanaad tanqiixu lmanaad waa iska dhabyaryahay isagu qiyaasku qaabka ayaa saddex qaybood noqda tanqiixu lmanaad iyo taxqiiq اlmanaad iyo takhriij اlmanaad takhriij اlmanaad waa kan hadda aad wadaane masaaliku alcila loo yaqaan wuxuu ka soo bilowday marka lagu soo saaraya munaasabada cilladu hadday mansuuso tahay takhriij mad kaama baahno waad soo marteen markan cilladu meesha ku caddayn qaabkii loo soo saari lahaabaa loo yaqaanaa takhriij اlmanaad waana kii aad ka soo bilowday wayusama hada nowc اlkhaala wstikraajuhu waxaa la yidhahda takhriij اlmanaad waad soo marteen tanqiixulmanaad maxaa ta waa dhib yar tanqiixulmanaad waa maxay xukun baa wuxuu wataa tilmaamo iyo awsaaf fara badan awsaaftaas kii cilo u suubaday baad soo reebi inta kalena waad kala xadfi odayga reemiiga geed weyn buduu soo gooyo korkaa ka soo gooyo halkaa ka soo gooyo isu ufaashay ubad wuxuu ka soo reebayaa in yar oo dhiil u noqoto ama koor u noqoto marka hore uu soo gooyan hayeena waxay u qiyaaseen inta dhil noqonaysay intuu reebi doono markaasaa tanqiixulma tanqiixu waa tahdiib kala hufid kala shaandhayn bian yadulla waa inuu tuso daahirun lafdi daahira cala tacliili biwasfin lafdi daahir ku ah wax cilayn oo xukumka in la cileeya ku daahira ayaa tilmaan ku tusay fa waxaa la goyn ijtihaadan khusuusuhu khusuusu lwasfi can اlictibaari biاlijtihaad wasfigaas hadihii khaas kuma aha asagu ma aha muctabar xukumkan asagu kuma dhegane macna guud baa loo jeedaa oo wasfiga uu ku tusahayo wayunaatu xukumkii waxaa lagu xidhi bilacami bilmacna alacam oo wasfigan la tuurayba uu hoosgelayo waxay misaal oga dhigaan waa noocii koobaad kaas oo waa in tacmiim lagu sameeyo ciladii kalhadab waa inaga soo marray nabig wuxuu yidhi ninka ruuxi qaadiga ah, yuusan kala xukumin laba ruux asagoo cadhaysan cadhadu waa maxay xadiidkan laa yaqdi اlqaadi bayna itnayn wahuwa khadbaan waa wafi waa lafdi daahir oo daahir ku ah fi tacliil اlxukmi almancu min alqadaءi baa xukumka ah ciladuna waa maxay waa inaad cadhaysan tahay waxaan leenahay cadhadu maxaa loo jeeda maahe waxaa loo jeedaa wax walba oo keenaya inaadan bogonin fikirka iyo baadhidda mas'alada nin cadhaysan ma fadhiyaba ma degani waa kacsan yahay sheekhu maxaa tiri saasaan ku odhi ama ahayn kiri uf baan halla cidho waa nin qaadoo kacsan ba haddii waa xadhiis cirku marahaya cadhada basal looma jeeda waxay leeyihiin wadaadduhu waxaa loo jeedaa cadho dhibkay geysato wax walba geysan kara haddaad ku tilmaaman tahay ma xukumi kartid dadkana ma kala saari kartid gaajo daran cabsi daran baa ku haysa kaadi baaba nafta kuu keentay alaab kalea ku riixaysa kuwanaad kale xukumiooad ka cabsanaysaa inayba ku dilaan oo ninbaa midhaha caddayo toorila gelinaaya waxaad leedahay ordaya ah, maraan xilli kale i imaada ama boolis ciidan baad kadib baadoo degan wax kale xukumaysa wax walboo keeni kara inaadan boganin fiirada oodan ka fiirsanin mas'alada wuxuu kuu diidayaa xugum inaad riddo marka maxaan samaynay fa yuxdafu khusuusu khusuusulqadari baa la tuuray can اlictibaari in xukumka asaga lagu xidhaa laga saaray biاlijtihaad wa yunaatu اlxukm biاlacami nabig wuxuu ihi midkiin haddii raashin loo soo dhigo laa salaata bixadari طacaamin khushuucdii baa dhaawacmaysa nin raashin hor yaalla qiiqahaya salaadda wuxuu ku tukanhaya hoolabin intuu babsiyo indhaas ku qabto yuu saxanka soo jiidaan waxaa la okaadi salaadda kuu dambaysa horta saxanka kala baxa markaad kala dhammaataan salaaddii markaa aad ka waran haddii kulayl daran meeshaama meel uraysa ama cidhiidhia ama kulayl daran baa ku haya kaasoo keenaya inaad si khushuucla aadan ku tukanin muxuu la mid yahay raashinkii buu la mid yahay aad baad u dibirsan tahay waad cuflaynaysaa sidii islaan sagaal bilooda xilligaa haddaad salaada gashana hee khushucla-aan baad tukan u yarkaadi eena soo qaadaya xabadkooga iska deji baasho markaad nana neefsato salaadda tuko wax walbo khushuucda dhaawaceeda soo gelayo macnuhu intaasaan oga jeeda taasi waa qayb aw takuunu awsaafun ama lafdiga iyo daliilka wuxuu wataa tilmaamo dhowr ah fayuxdafu bacduhaa wa yunaatu bilbaaqi barhkeed baa la goyn inta soo hadhay baana xukumka lagu xidhi suuradan waxaa u miaal ah xadiidka xalaad soo marayseene nabi maxamedow waaqactu ahli fii nahaari ramadaan inuu kownuhu caraabiyan waa wasfi wuxuu u galmooday inay islaantiisa tahay waa wasfi tilmaan bisha ramadaan ee sanadkaa ahayd waa wasfi ayib ahlagtu wa ahlagtu feerogaraciisi inuu ansaari ahaa ama remiyi ahaa ama carab ahaa waa tilmaamo waxoo dhan wad waxaasoo dhan maaha awsaaf iyo cilal wax lagu xidho karee waxa keenay in kafaare lala yimaado waxaa weeye aljimaacu fii nahaari ramadaan waa xanaabile siday qabaan shaaficiyu maalikiya xanafiya hoos bay u degeen waxay dhaheen maaha cilladu taas waxaa o dhan waa la tuuri waa maxay waa intihaaku xurmatu ramadaan nin walba oo kas u afura waxaa laga rabaa kafaaray dheheen inuu ama qoor xoreeyo ama uu laba biloodoo xiila soomo ama uu lixda miskiin qoodiyo maxaa yeele waxay dhaheen gaalmad dadkay afurisaa hilibka kas loo cunay iyo biyaha kas loo cabay iyo raashin kas loo cunay waa maxay galmuu la mid yahay kul man tacamada alfira fii nahaari ramadaana min hayri daruura waa kalmujaamic bayhoos bay u degeenba jimaacuna waa miaal ka mida amilada wax keentay leeyihin taasi dhib male ama taqiiq lmanaad taqiiqma asagu fahuwa ibaat اlcila taqiiq lmanaad almanaad waa cilada ciladu way magacyo badan tahay manaad baa la yidhaahdaa cilaa la yidhaahdaa wafi baa la yidhahdaa mushtarig baa la yidhahdaa muujib baa la yidhahdaa muqtadi baa la yidhahdaa daaci baa la yidhahdaa baacid baa la yidhahdaa idan magacyaheeda waa carrakawaa mu'ahir baad hadda soo marayseen daliil baa lagu idlaaqaa mararka qaarkood almanaat waa maxay waa meesha xukumka lagu xidhaayo waa makaanu tacalluq wa amaa taxqiiqu lmanaad asagu qiyaasna waa gala waana ka baahsan yahay midkan fahuwa ihbaatu alcillati waana cillada ku sugto fii aaxaadi suwariha fii aaxaadi furuuciha baa loo jeedaa waa inaad cedada ku sugto meelahay ku timid oo dhanba aad geliso taxaququlmanaad qiyaaska uu ka gudo ballaahan yahay waxaa mar asal wuxuu noqdaa mar haddii shaaricu uu caddeeyo xog uu caddeeya qadiyad qadiyadaas meel walbay geli kartaan ku xaqiijinaynaa miaaluhu ilaahay wuxuu ihi haweenka si macruufa ah ha loo bilo haloo dhaqeeyo ha loo dhaqo maxaa macruuf oo dhaqan wanaagsan ah waxaa loogu laaban curfigiiyo dhaqankeenna hebelow sidaan aad yeeshay ma aha sidii ilaahay sheegaa leedahay waxaa leeyii waashidu dawaay cadlin minkum cadaaladdu inay shardi u tahay makhraatiga qur-aanku waa caddeeyey laakiin cabdullaahi geeddi iyo cali baa laguma dhihin cadaalada innagaa baarayna waxaan leenahay cali iyo cabdullaahi iyo cabdirasaaq ma cuduul baa mise ma ah haddaan ka helna cadaalad waxaan leenahay makhraatiyaal baa tihin haddaan ka weyna maxaan leenahay ma tihiin idan taxaquul waa maxay sababkii xukumka lagu xidhay ayaad meel walbood gelin karta gelin meeshuu fadhiistana xukunka baad duldhigaysa waa intaa un culaysba ma laha ayib waa ibaat اlcilati cilada in lagu sugo fii aaxaadi suwariha fii aaxaadi furuuciha meelaha ay ku timid masaailka ku timid o dhan baad ku taxqiijin ka taxqiiqi nabaashi nabaashka ninka faaga qabriyada iyo qubuurta xabaalaha faaga ayaa layadaa <clears throat> eh, eh, saarian baa ku fiican lahayd in la yidhahda de dhiba ma laha ka taxqiiq annabaashu saariq inaan xaqiijinno inuu nabaashku yahay saariqu marka waxaan ka dhigaynaa mubtadiya khabar dhiba ma laha nabaashka waxaa tiri waa saariq annaga waa sida jumhuurtu u badan yihiin waxaa tiri ninka xabaasha faagay waa saariq muxuu saariq u yahay saariq ninkee la yihahdaa waa nin walba oo hanti uusan lahayn meeshii lagu ilaaliyey kala baxay fasaariqu اlamwaati ka saariq اaxyaabaati ninkan xabaalaha intuu faago meydkii kafanka kala baxayana muxuu sameeyey kafan waa maal uu meydka la siiyey qabri baa lagu asturo xabaal baa la geliyey intuu ka daba tegay isagoon loogan hareer iska firan iyuu la baxay tuuggii caadigaha ah intuu guriga tartiib gala wax qaado kale un soo ma ah xabaalfaagana waa tuug ninka ninka nool xadayna waa tuug kulli waxay leeyihiin gam gacanta in la siiyo maxaan xaqiijinay macna sariqa macna sariqa waxaan ku sugaynaa xabaalfaagaha saan macna sariqiyo tuugnimo oogu sugnay kii bannaanka taagnaa ee dadka nool xadayay kaa waxa loo yaqaa taxqiiq almanaad waxaad ogaatay maalan wasfiga noocaasa in lagu gaaloobo in faasiq lagu noqdo in bidca mubtadic lagu noqdo waxaad leedahay hebel waa mubtadic limaada waxaa laga helay bidcat alqadariya waa murji irjaaga waa taqaanay in qowlka lagu sugo iimaan besa laga dhigo ama ictiqaadka besa laga dhigo calaa madhab aljahmiya waxaad aatay wadaad madaxweyne oo soomaaliya oo intii la soo taagan waxaad leedahay fa anta murjuun maxaad samaysay xaqaqta almanaaqa fiihi taxqiiqulmanaad wey kama yeelaysa duwarshe ka keen salafkii oo anila waa murji cabdulaahi cismaan cabdi waa murji ka keen culummada kitaabka rabbiga ka soo saar axaadiiskee waa niman xisaabta la socon waxaan leenahay irja waxaa la yidhahdaa waxaa lagaa heray asagii waa ku tilmaamantahay awsaaftii sharcigu tixgeliyey axkaamtan oo ku xidhay baad dhigaysaa adduunyada dadka nool iyo meelaha mawaadicda baad intaa aan weeye wa takhriiju lmanaaqi sabaqa bayaanuhu takriij maradna waad soo marteen caddayntiisii alcaashir bal haynoo joogo wallah aclam